maa yajibu cala اtujaari min اtawqiyati fii mubaayacatihim iyo baabka caawa aan geli doono shanaad ah oo ah ama maanta aan geli doono baabka shanaad baabu اlmunafiqi qofka ku bunbuuniyo silcatahu badeecadiisa bilxalifi dhaar alkaadibi ee weliba been ayuu baabkan u baab yahay qofkaas dhibka soo gaara iyo dembiga soo gaara iyo alla kafogaashada uu ku dhici iyo barakada laga qaadi ayuu baabkan u baab yahay caddayn la caddeeyo xadiidka afar afar boqol iyo sideed iyo kontonaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam nasai alay ramat lah akhbarna moxamed ibn shar bundaar can moxamed ibn jacfar wa gundar qaala xadaثna shucba waa imaamkii can cali bn mudrikin annakhaci waa can abi zurcata ibnu camr ibnu jariir albajali waa hiqa can kharsha ibn اlxur alfizari lahu suxba can abi darin alghifaariy radia allahu tacala canhu ardah can الnabiy nabig wxuu ka wari sal sl qa nabigen wuxuu yidhi halaaثatun saddex laa yukalimuhum اllah alla weyne lama hadlayo yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo walaa yanduru ilayhim mana eego walaa yusakiihim mana tahiro walahum ayaga iu sugnaaday cadaabun cadaab aliimun mulimun xanuujiye ayaa u sugnaaday weeyaan saddexdaas qodob dad uu nabigeena sheegi doona calayhi salaatu wasalaam ayuu u sugnaaday oo ilaahay uusan la hadlaynin subxaanah wa tacaala uusan xaggooda eegaynin uusan tahiraynin cadaab xanuun badanna ilaahay subxaana wa tacaala uu ku qaban doono fa qara'aha rasuullah nabiga lagu akhri sala allahu calayhi waali wasalam qaala abuu darin wuxuu yidhi khaabu way hogeen awa khasira way khasaareene kuwa iyaga ah kuway ahaayeen weeyaan qaala wuxuu yihi rsulkeena sala allahu alay slam almusbilu qofka raariciyo izaarahu hoosguntigiisa iyo wlmunafiqu qofka bumbuuniya silcatahu beecshiradiisa bilxalifi dhaar alkaadibi ee been ah iyo walmanaanu qofka galad sheegashada badan ku galad sheegashada badan caطaa'ahu waxsiismadiisa saddexdaas kooxood saddexdaas cuquuba ama afarta cuquuba ayuu rabbigan duldhigi doonaa subxana wa tacala maalinta qiyaamo kan koobaad waa qofka musbilka ah oo hoosguntigiisa raariciyo hoosguntigiisa xanqawyada ka hoos maa asfala min alkacbayn min alizaar fafi naar ayuu nabig ilaahi sala allahu calayhi waaalih wasalam labada hanqow ama hanqowyada wixii ka hooseeya oo isguntiga ah naar ayuu ku jiraa amaba naar ayaa lagu muta ayuu nabigeena cadayna sala allahu calayhi waali wasalam tan labaadna qofka inuu been ganacsigiisii ku bumbuuniyo oo weliba uu ku dhaarto alle magaciis subxaana wa tacaala iyadna barakadii ay ka qadaa sidoo kalena intaana cuquba ayaa la maryaa weeyaan tan saddexaadna walmannaan qofka galad sheegashada badan hebel waxaasaan u qabtay hebel saasaan yeelay waxaasaan siiyey waxaasaa haakada eh, qofka noocaasana isna wuxuu ku jiraa afartaas cuquuba dadka ay ku dhacayaan saas nabigeena cadayna sala allahu alayh wali sl sl asalam alcaafiya xadiid afar kun afar boqol iyo sagaaliy kontonaad waa xadiid saxiixa qaala alimamu nasai aley ramat akhbarna camr min cali alfallaas waa xaafid qala xaddatani yaxya bn saciid alqaطaan qala xaddatana sufyaan althawri qala xaddatanii sulayman alacmash can sulayman ibni mushir alkufi waa can kharsha ibn اlxur lahu suxba can abi darin alkhifaari radia allahu tacala anhu arda can inabiy nabig wxu ka hor sal sl qal nabigan wuxuu yidhi halaatatun saddex laa yanduru ma ega allahu alla weyne ilayhim ayaga yowma alqiyaamati maalinta qiyaama walaa yusakiihim mana tahiro walahum ayaga ay u sugnaaday cadaabun cadaab aliimun muliimun qofka xanuujiyo ama iyaga xanuujiyo kan koobaad aladii waa qofka laa yucti aanan bixinayn shayin shay ilaa hadduu bixiyo manahu uu ku gallad sheegtaa walmusbil qofka raarc izaarhu isgundigiisana isna sidaasoo kale waxaa weeyaan ilaahay mana eego mana dahiro cadaab aad iyo aad u xanuun badan ilahay wuu geliyaa subxaana wa tacaala iyo walmusbilu kan raarc izaarhu isgundigiisa aan qawiyada ka hoos mariyo sidoo kale walmunafiqu kan bumbuuniyo oo ku iibgeeya silcatahu beecsharadiisa iyo muxuu ahaa badeecadiisa bilkadibi dhaarku beecgeeyo intaaba ilaahay subxaana watacala cuqubo adag ayuu maryaa weyaan saas nabigeena ayaa cadayna sala allahu calayhi waaalihi waslm xadiidka afar kun afar boqol iyo lixdanaad waa xadiid saxiixa qaala alimamu nasi alay ramt akhbaranii haarun cabdillahi alxamaal wathiqa qaala xadaثana abu samat waxamaad ibnu samat wathiqatu tabnu rubama dallas qaala akhbarna waliid yani bna kaiir waliid oo ibna kaiir ahaa waa saduuqun caarifu bilmaqaazi rumiya bira'yi اlkhawaarij can macbad ibnu kacb ibni malik waa maqbuul waa ree ansaareed can abi qataadata ansaari رضي الله taعaلى عنه وarضاه أنh أbu qataadة samca wuxuu ka maqlay rasul rsulka slى الlaه عليه waلي wsلم yquل isagoo leh إyaakum waxaad iska ilaalisaan iyo wakatraة اxalifi dhaar badnaanteed fi اbeyci beyc aad ku dhaarataan fainahu dhaartaas beyc lagu dhaarto yunafiqu wuxuu afuufaa ood bunbuuniyaa silcadii iyo beecshiradii iyo badeecadii uma kadibna yamxaqu barakadii ayuu ka tirtira ayuu nabigan cadayna sala allahu calayhi waaalihi wasalam yunafiq uma yamxaq xadiidka afku afar boqol iyo kow iyo lixdanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam nasri cali abdullah akhbarna camr axmed ibni camr ibnu sarx waa hiqa qaala xadaثana ibnu wahb cabdullaahi ibn wahb almisri weeyaane can yunis ibn yaziid alayli labadaba waa hiqo weeyaan waliba kan hore waxaa ula jiro inuu yahay faqiih can mishaabi zuhri can saciid ibn musayab can abi hurayraa radi allahu taa nabina wxu sal sl nabigan wuxuu yidhi alxalifu dhaarta manfaqatun waa mid socodsiiso lisilcati badeecadii mamxaqatun waa mid tirtirto lilkasbi kasabka barakadiisana waa mid tirtirta ayuu nabigeena cadayna sala allahu calayhi waali wasalam axaadiistaas marka dhowrkan soo marnay oo ku soo aroortay baabu lmunafiqi silcatahu bilxalifi alkaadib oo kow iyo laba iyo saddex iyo afar afarta xadiid oo dhan waxay caddaynayaan ay weliba ka digayaan qofka inuu wax been ah ku dhaarto oo weliba becshiradiisa muxuu ahaa gudaheeda ku jira ayay noo diidayaan beenta guud ahaa guud ahaana waaba muxaram becshiradana waa min baabi owlaa weeyaan baabka lixaad baabulxalifi dhaar lagu dhaarto baabulxalifi dhaarta alwaajib alwaajibi ay almuujib waajibiyo lilkhadiicati in qofka lagu dhakro oo lagu khiyaamo fi lbeyci beyca ayuu baabkan u baab yahay qofku wuu dhaaranayaa dhaartana waxay keensanaysaa oy la imaanaysaa qofka in la khiyaano dhaarta ayada ma banaano waa tii hor unbay la too tahay oo lama ogola weyaan xadiidka afur afar boqol iyo laba lixdanaad waa xadiid saxiixa qaala imam nasai alay amat lah akhbarana isxaq rahim qaala ambana jariir bn cabdilxamiid adabi can ilacmash can abi saalix asamaan zayaat dakwaan weeyaane can abi hurayrata radi allahu ta arda raawayat can rasuuli rasulka wuxuu ka wariyay sala allahu alayhi wali waslem qala rasulkan wuxuu yidhi halaatatun saddex laa yukalimahum allah alla lama hadlo caza wajalla walaa yanduru ilayhim mana eego yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo walaa yusakiihim rabbi mana tahiro oo dunuubtooda ilaahay ma dhaafo oo muxuu ahaa ma taskiyeeyo walaa yusakiihim walahum ayaga iyuu cadaabun cadaab aliimun mulimun qofka xanuujiye weeyaan la cadaaba nasal allah asalaama walcaafiya tan koobaad ama kan koobaad waa rajulu nin oo calaa fadli maain biyo dheeri ah oo isaga xaajaadkiisa dheeri kaa dul jooga biariiqi jid weliba meel jid lamara ah ayuu biyo dheeri ku haystaa yamnacu wuxuu u diidaa ibna asabiil dadka musaafiriinta minhu biyahaas inay ka cabaan ayuu u diidaa qofka isaga ah cuquubada ayaa lagu ridi doonaa weyaan ilan dadka ayaga naftooda wajacalnaa min almaai kula shayin xayin weyaan tan labaadna iyo warajulin oo baayaca lama baayacooday imaaman imaam lidunyan adduunya darteed ulama baayacooday in acطaahu hadduu siiya maa yurid wuxuu doona wafaa lahu oofiya wain lam yuci haduu siiya lam yuwafi lahu uma oofiyo ama lam yafi lahu uma oofiyo weeyaan waa waxyaabahan hadda kolleyba imaam beyca sharci ah ay u caqidmayso sida lagu helo waa iska yartahayba beryahan dambe laakiin waxaa weeyaan wax beyca u yara eg waxyaabahan doorashooyinka iyo kambeenada iyo waxaan lamidka ah waxyaabaha inta badan loo mara oo dadka ay ugu kambeyn garayaan ay ugu codayaan waa adduunka doonitaan haddii adduunkaas marka ay ka helaanna raalli bay ka noqonayaan haddii ay ka waayaanna cay iyo dagaal iyo riditaan iyo ay u miisayaan marka qofka isaga waxaa weyan oo adduunyo darteed qof madax muxuu ahaa weliba khaasatan madaxda diinta ilaahay ku xukumayso ula mubaayacooni qofka asaga isna cuqubadaas ayaa ku dhacaysa weeyaan kow wain lam waayahay warajulu nin oo saawama la gorgortamay rajula nin calaa silcatin beecshiro amaba badeeca bacda alcasr salaada casr kadib oo faxalafa dhaartay lahu isaga u dhaartay billaahi alweyn ugu dhaartay laqad uctiya waxaa lagu siiyey bihaa iyada kada wa kada saa iyo saa ayaa lagu siiyey oo fasadaqahu اlaakharu kii kalena uu rumeeyey xaaladaas haddii ay dhacdo marka qofkaas cuquubadaas oo ilaahay inuusan eegin maalinta qiyaama uusan la hadlin uusan tahirin cadaab adagna la geliyo ayaa ilaahay uu ka mudana xaggii subxana watacala nasal alla asalama walcaafiya bacd alcasr waxaa looga qeyday waxaa suuragal wallahu aclam waa xilliga malaigta ay kale iska ay muxuu ahaa kala wareegeysa oo camalka ilaahay loo rafcina subxaanahu wa tacaala waa suuragal waxaa kaloo suuragal ah. xilligaas waa xilligii cashiyi iyo muxuu ahaa iyo asaal au rabbigan ku tilmaamay subxaana watacala oo dikriga ilahay in lala imaado la rabay xus alla booska la rabay ayuu qofka dembi iyo been ku dhacaya marka waxaa laga yaabaa asbaab badan inay keenaysa haddii salaat alcasr oo yowm jimca ay tahayna ayada min baabi owla weyaan waa xilliga ducada la aqbalo marka xaalado khatara iyo wakhtiyo khatara ayay kusoo beegantay marka qofkaas cuqubadaas noocaas ayaa ku dhacaysa weyaan baab mri faridlis far ayuu baabkan u baab yahay bisadaqati in la sadaqaysto liman qof uu sadaqaysto yactaqidu yactaqidu liman la mooyaan almru farid lisfara yuu baabkan u baab yahay bisadaqat sadaqa lisfara liman qof la faro lam yactaqid aanan caqiidaysanin oonan aaminin alyamiina dhaarta uu ku dhawaaqay biqalbi qalbigiisa fii xaali beycihi markuu wax iibina oo wax gadana qofka wuu dhaaranaya laakiin dhaarta ayada qalbiga xaggiis kama jirtee waxaa weeyaan wuxuu ku dhaaranayaa un ama dhaartiisa carabka xaggeed unbay ahaatay ninkaas marka inuu sadaqo bixiyo oo sadaqadana insha allah tabaaraka wa tacala ka dhacay oo dhaarta aanan maqsuudka ahayn ayuu baabkan u baabiyay xadidka afar afar boqol iyo saddex iyo lixdanaad waa xadiid saxiixa qaala alimam nasai alay ramt abarna moxamed ibn qudamata almisisi wathiqa can jariir ibn cabdilxamiid addabi wathiqa can mansuur ibn muctamir can abi waa'il waa sheekhi ibnu salama oo mukhadramka hiqada ahaa can qays ibn abi kharazata waa saxaabi jaliila radia allahu tacala an arda qala wuxu yihi saxaabigaas <clears throat> kuna waxaan ahayn bilmadiinati magaalada madiino nabiicu kuwa gada alawsaaqa raashiinka ritrarka ah ama wasqiga loo yaqaano wanabtaacuha waana soo iibsan jirnay yani raashiin ayaan sii wareejin jirnay oon soo wareegsan jirnay sidaa weeyaan wanusami anfusana waxaan isku magacaabi jirnay ama naftanaga waxaan ku magacaabi jirnay asamaasira kuwa dalaaleyda ahaa wayusamina annaas dadkana saasay nuu magacaabi jireen fakharaja ilayna rasulah baa noo soo baxay sala allahu calayhi waaali wasalam fasamaana wuxuu nagu magacaabay bismin magac huwa isagaba khayrun khayr badan lana anaga min aladii magaci samaynaa bihi anfusana nafyaalkanaga magac aan ku magacawnay oo dalalaydaha magac ka wanaag badan ayuu nabiga nagu magacaabay oo faqaala rasulkeen wuxuu yidhi alayh slat slam magac u bixi weeyaane yaa macshara atujaar war ganacsatada makaana kulankoodiiyo ganacsatu u bixiyey inahu shaniya yashhadu waxaa xaadiro oo ku dhehma ama ku milma beycakum iibkiina alxalifu dhaar iyo wlaqwu hadal aan loo meeldayin ee fashubuuhu waxaad ku baraxdaan ood ku mishaan bisadaqat sadaqa ayuu nabigeena amar ku bixi sal slm marka hadalladaas dhaca ina alxasanaat yudhibna sayi'aat sidoo kale xadiidka nabigeena calayhi salaa slam waatbici sayi'ata alxasanata tamxuhaa weeyaan baabu wujuubi اlkhiyaari ikhtiyaarka waajibnimadiisa lilmutabaayicayni labad wax kala gadatay qabla iftiraaqihima intayna kala tegin ayuu baabkan u baab yahay khiyaaraadka bayca intooda badan todoba kama bataan khiyaarka koobaad waa khiyaarka loo yaqaano khiyaaru اlmajlis kan labaadna waa khiyaaru الsharطi kan saddexaadna waa khiyaaru alkhabni kan afaraadna waa khiyaaru اtadliis kan shanaadna waa khiyaaru اlcaybi kan lixaadna waa khiyaaru alkhulfi biqadri thaman khiyaarka todobaad u dambayn waa alkhulfu fi sifati albidaaca amaba silcadii sifadeedii shanta lixdaas ama todobadaas khiyaar eh, kama zuula amaba kama badno khiyaarka beyca dhexdiis ku dhaca khiyaar majliska waxaa weeyaan waa labadii qof intay wada fadhiyaan ikhtiyaar bay leeyihiin inay beyci fasakhaan hadda alaabti kala wareegsadeen laakiin weliba wada fadhiyaan daqiiqada kadib inuu qofki yira warniyo aniga maadaama aanan kala tegin xoolihii muxuu ahaa aan kala iibsanay waan ka baxay beyc asagaha waa nooc ka mid a ah khiyaarka kan labaadna waa khiyaaru shardi saddex maalmood in lisu qabto oo saddex maalmood gudahood in khiyaar laisu siiyo waa kan labaad in beeci laga noqon karo kan saddexaadna waxaa weeyaan khiyaaru alqabni qofka in e, qiimihii qiimo aan ahayn oo aad iyo aad ugu duwan waxaa weeyaan e, e, qiimihii caadiga aha qiimo ka duwan laga iibiyo oo wixii boqol je kun laga gado kadibna uu soo ogaado oo in muxuu la khadacay la khiyaamay uu ogaado kan saddexaadna waa khiyaarka tadliiska loo yaqaana oo qofka waxaa weyaan wax cusub ayaa looga dhigay wax duuga ah. wax duug ayaa laga iibiyey wax cusubna waa laga dhigay waa khiyaaru tadliis ayaa la yihahda waa maldahitaan iyo muxuu ahaa qofkii in suurad suuradii xaqiiqadan la tuso kan kale waa khiyaarka loo yaqaana khiyaaru cayb oo shayga u iibsaday oo say saafi ah oo dhammaystiran u iibsaday ayaa wuxuu noqonayaa shay ceeb lah oo muxuu ahaa ama duleela amaba dilaacsan amaba jaban amaba waxa weyaan cilad ay kusoo baxday waa khiyaar iyadna qodobka lixaad amaba khiyaarka lixaad waa alkhulfu biqadri thaman qiimaha lagu ballamay oo boqolka ahaa ayuu qof muxuu ahaa ka baxaya oo wuxuu la soo istaagaya konton baan kusiini boqolkii kuma jira taasna iyadan khiyaar bay qof kale u yeeleysaa inuu ka bax beeci qodobka u dambeeyo waa khiyaarka loo yaqaano alkhulfu fi sifaat aw fi sifa waxaa qofka uu ka rabay inuu usoo ka iibsado amaba uu ka qaatay qalab combyuutar ka qaad kaba soo qaad combyuutarka waxaa weeyaan surcadiisa ama degdegiisa waa intaas raamkiisa waa intaas wixii lagu ballamay waxaan ahayn oo intii aad ugu liidan ayuu qofka arkay sidoo kale shuqaqda iyo guryaha la kala iibsana qofka inuu intuu ka iibsada eh, intaasoo muxuu aha fiid oo ballar ah intaasoo fiid oo kor ah intaasoo qol oo kiiba intaasoo mitir u yahay saas ayuu wax ku iibsaday kadibna wuxuu ogaaday wixii inay waxba ka jirino aada ugu yartahay marka khiyaaraadkaas oo khiyaaru majlis iyo khiyaaru shardiga iyo khiyaaru qabniga iyo khiyaaru tadliiska iyo khiyaaru eh, eh, caybka iyo khiyaaru اkhulfi biqadri athaman iyo khiyaaru alkhulfi fi اsifa intaas waa lix todobada khiyaar ee waxaa weya beyca dhedooda dhacda weya beyca dhexdiisa dhacda weeyaan waaye baabu wujuub اlkhiyaari khiyaarka waajibnimadiisa ayuu baabkan u baab yahay lilmutabaayicayni labada wax kala iibsanaysa qabla iftiraaqiima intayna kala tegin inay khiyaar ay beec ugu baxaan ay leeyihiin ayuu baabkan u baab yahay xadidka afar boqol iyo afar iyo lixdanaad waa xadiid saxiixa qaala imam nasai alي mat abarna abu abulashcad axmed ibn qdam albasri wa saduq saaxib xadiid can khaalid ibn xad lujaymi qala xadaثna sacيid min abi caruba wa hiqaة xaafiظ صaaxib التصaniif kahiir الtadriis waاkhtalطa fi akhirihi أثبت الناس في قتادة عن قتادة بن دعامة سدوس البصري عن صالح أبو الخليل عن صالح أبي الخليل الضبعي وثقه ابن معين والنسائي عن عبد الله بن حارث واثقة له رؤية an xakiim ibn xisaam alqurashi radia allahu taala arda ana rasul rasulka ala sal sl rsulken wuxuu yidhi albayicaani labada wax kala iibsanaysa bilkhiyaari khiyaar ay ku dhehan yihiinoo khiyaar bay leeyihiin oo loo ogol yahay maa lam yaftariqa intayna kala tegin fain bayana ceebta haddii ay caddeeyaan aw sadaqa ay run sheegaan burika lahuma waxaa loo barakeeya fii beycimaa beycooda ayaa loo barakeeya wain kadaba haddii ay been sheegaan aw katama ceebta ay qariyaan muxiqa waxaa la tirtiraa barakatu beycihimaa beecooda barakadiisa ayaa la tirtiraa saasuu nabigeena cadayna sala allahu calayhi waaalihi wasalam marka in ceebta ay leedahay beecsharada amaba eh, badeecada inuu qofka caddeeyo ood waxba ka qarinin barako ay siinaysaa inuu qariya ood been sheegana barakada ay ka tirtiraysaa wixii u qaatay barakalaan baa ku dhici weeyaan baabu dikri ikhtilaafi khilaaf sheegid la sheegay baabkan u baab yahay calaa naafic naaficu mawla cabdillahi bni cumar laisku khilaafay fii lafdi xadiidihi xadiidkiisa oo khiyaarka markuu ka hadlayay alfaadda uu kusoo arooray inay kala duwan yihiin ayuu baabkan u baab yahay xadii axaadiista noo imaan doonta insha allahu tabaaraka watacaala waa axaadiis dhammaantood wada saxiixa lafdi ahaan unbay u kala duwan yihiin laakiin macno ahaanna kulli way siman yihiin wax farqi aho marka axaadiista hore axaadiiska hore soo marnay ay kaga duwan yihiin oo badan ma jira weeyaan marka insha allahu dulmar iyo ku orod ayaan samayn doonaa biidni illaahi tabaaraka wa tacaala laakiin wixii dul istaag yar u baahan waan dul istaagi doonaa xadiidka afar kun afar boqol iyo shan iyo lixdanaad waa xadiid saxiixa qaala alimamu nasai caleyh raxmat ullah akhbarna moxamed ibn salamat almuraadi wa hiqatun thabt والحارث المسكين قراءة عليه وأنا أسمع ولمد واللفظ له عن القاسم عبد الرحمن القاسم العثقي واثقة قال حدثني مالك بن أنس أمدى الهجرة عن نافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول كان حيري المتبايعان لبض وحكى إبسانيسا كل واحد من أركو منهما إيجا كمدا بالخيار ikhtiyaar ayaad leeyahay alaa saaxibi saaxiibkiisa oo inaad wax ka iibsado inaad wixii muxuu ahaa ka taga labadaba u leeyahay maa lam yaftariqa intayna kala tegin haddii ay kala tagaan laakiin khiyaar meeshaas waa ku dhammaaday ilaa beyca alkhiyaar beyca ikhtiyaarka ku dhisan mooyane beyca ikhtiyaarka ku dhisan mooyane maxaadii beyc ikhtiyar ku dhisan laba qodob ayaan ka tilmaamaya kan koowaad waxaa waa beycu shardigii oo ah saddex maalmood inay ku ballamaan beycu shardi aan leenahay saddex maalmood wixii ku saabsan waan soo celin karaa adna waad soo celin karta waad ka bixi kartaa beeca bee waxaa wey khiyaaro shardi ayaa la yihahda waa ah, khiyaaraadkaan soo marayni waa kii nambarkii labaad ahaa sidoo kale waxaa weeyaan siduu imaamu shaafici qaba caleyh raxmatullah qofka inuu yidhaahdo ma kala iibsanaha hoo iyo hoo ma la kala qaatay haddii aan toban sac wada fadhino wax noqosho ma lahan haddaan saddex maalmood wada joogno meeshaan wada fadhino lagama noqonayo khalaas waa munjaz inay saa ku ballamaan khiyaar inuusan jirin in lagu ballamo oo markii horeba la gooyo labada arimood inay mid dhacda mooyane qofka intaana la kala tegin khiyaar ayuu leeyahay iyuu nabigeena cadayna sala allahu calayhi waaalihi wasalam tafsiir ahaan ka hadlaya qeybta laakiin maa lam yaftariqa ilaa beyc alkhiyaar beeculkhiyaarka loo yaqaano mooyane beeculkhiyaalka midda kale arrimahan aan soo marayn laftirkeeda waa soo geli kartaa oo toddobadii qayboodba qayb waa ka soo geli kartaa waa yahay xadiidka afar kun afar boqol iyo lix iyo lixdanaad waa xadiis saxiixa qala imam nas a abarna camr ali alas wa iqat xaafid qala xadana yaya bn sacid اqaطan can cubaydillahi bni cumar alcumari wa iqatu habt qala xadanii naafic an ibni cumar radi allahu tacala anhuma ana rasul rasulka al sal sl qal rasulkan wuxuu yidhi albayicaani labad wax kala iibsanaysa bilkhiyaar ikhtiyaar ayay leeyihiin maa lam yaftariqa intayna kala tegin aw yakuuna u ahaada beyca khiyaaran beyc khiyaar u ahaada mooyane waa khiyaarka hadda aan soo maraynay xadiidka afar kun afar boqol iyo toddoba iyo lixdanaad waa xadiid saxiixa qaala imam nasai caleyh raxmatullah akhbarna maxamed ibn cali almarz waiq qaala xadaثana muxriz alwadax wa maqbuul can ismaaciil ibni umayata alأshdaq alqurashi alumawi wa iqaة habtun waana reer make can naafica bn cumar radi allahu ta anuma qal abdulahi bn cumar qaala rasu rasulka wuxu yh sal slm almutabaayican labada wax kala iibsanaysa bilkhiyaari ikhtiyaar ayay leeyihiin maa lam yaftariqa intayna kala tegin ilaa an yakuuna inuu ahaado beyca mooyane ilaa an yakuna inu ahaado mooyane albeycu beyca kaana mid ahaaday can khiyaarin mid la doorimaadgeliyey qofka oo amaba ikhtiyaar liisu shardi inuu yahay mooyane fain kaana albaycu bayc hadduu yahay can khiyaarin faqad wajaba albaycu beyca wuu waajibay wuu dhacay weeyaan ama hala wada fadhiyo ama hala kala tago xadiidka afar kun afar boqol iyo siddeed iyo lixdanaad waa xadiid saxiixa qaala alimamu nasai alay ramat akhbarna cali ibnu maymuun alraqi wathiqa qaala xadaثana sufyaan ibn cuyeyna can ibni jurayj cabdimalik ibn cazim ibn jurayj wa wathiqatu thabtin yursul wa yudlis qaala amla calay waxaa ii meeriyey ama ii yeeriyey naafic oo mowla cabdilahi bn cumar ah bn cumar radi allahu ta anuma qala wuxu yih abdilahi bn cumar qaala rasul rasulka wuxu yih sal l slm idaa tabaayaca albayican labada wax kala iibsanaysa dii ay wax kala gataan fa kullu waaxidin mid la arko minhum ayaga ka mid a bilkhiyaari ikhtiyaar ayuu leeyahay min beycihi beyciisa inuu ka baxa ama uu sii haysta ikhtiyaar ayuu leeyahay maa lam yaftariqa intayna kala tegin aw yakuuna u haada beycuhumaa beycooda can khiyaarin beyculkhiyaarkii soo marnay amaba khiyaaru linjaas fain kaana haduu ahad can khiyaarin ikhtiyaar hadduu ahaaday faqad wajaba wuu waajibay wuu dhacay wuu go-oy wuu dhammaaday albeycu beyca weeyaan xadiidka afar kun afar boqol iyo sagaal iyo lixdanaad waa xadiid saxiixa qaala alimamu nas alay ramat akbarna camr cali falas qaala xadaana cabdulacla ibn cabdilacla saami waatiqa qaala xadaana shucba waa imaamka can ayuub ibn abi tamiid sakhtiyaani can naafica min cumar radi allahu ta anuma ana rasul rasulka rsulkan wuxuu yihi albayican labad wax kala gadanaysa bilkhiyaari ikhtiyaar ayay leeyihiin maa lam yaftariqa intayna kala tegin aw yaquul u yidhaahdo axaduhumaa midkood lilaakharka kale uu yidhaahdo ikhtar dooro uu ka yidhaaho weeyaan nacam xadiidka afar kun afar boqol iyo toddobaatanaad waa xadiid saxiixa qaala alimamu nasi aleyh raxmat ullah xadiidka afar kun afar boqol iyo sagaal iyo lixdanaad waa xadiid saxiixa qaala alimamu nasi aleh raxmat ullah akhbarna an falas watiqatun xafid qala xaddathana cabdilcala can shucba can ayuub can naafic can bn cumar ana rasul sl slm qaala rasuulkan wuxuu yidhi albayicaan labada wax kale iibsanaysa bilkhiyaar ikhtiyaar ay leeyihiin maa lam yaftariqa intayna kala tegin aw yaquul uu yidhi axaduma midkood ilaakhirka kale ikhtar khiyaar dooro amaba aan hawsha goyna amaba khiyaaru shardi samayso waaye xadiidka afkun afar boqol iyo toddobaatanaad waa xadiis saxiixa qaala alimamu nas alay ramatullah akhbarna ziyad ibnu ayuub atuusi waa hiqatun xaafid qala xaddatana ibnu culaya waa hiqatun xaafid waa ismaaciile qaala anba'ana ayuub qala can naafic can ibni cumar radia allahu ta anuma qal abdulahi bn cumar qaala rasul rasulka wuxuu yihi sal slm albayicaan labada wax kala iibsanays bilkhiyaar ikhtiyaar ay leeyihiin xataa yaftariqaa ila ay kala tagaan aw yakuuna u ahaado beyca beeci khiyaarin bee khiyaar u ahaado weeyaan warubbamaa waxaad dhici karta qaal inuu yidhi aw yaquul u yidhi axaduma midkood ilaakhari kale uu yidhaahdo ikhtar dooro uu yidhahdo mooyane oo beecu khiyaar meesha u yimaado xadiidka afar kun afar boqol iyo kow iyo toddobaatanaad waa xadiis saxiixa qaala alimaamu nasaci alayh mtl akhbarana qutay bn saciid qala xadaثna leyث بn sacdi imaam ahli mصr weyaan can naafic bn cumar radia allahu taala anhuma qal cbd lahi bn cumar xadiidkan waa xadiid rubaaci ah kan damba soo socdan oo lamid isna waa rubaaci qaala wuxuu yidhi cabdullahi bn cumar qaala rasul rasulka wuxu yidhi sal slam albayican labada wax kala iibsanaysa bilkhiyaar ikhtiyaar ay leeyihiin xataa yaftariqa ila ay kala tagaan aw yakuuna ahaada beyca khiyaaran beyc ikhtiyaar uu ahaado warubama waxaa dhici karta qaala inuu yidhi naaficu naafic u yidhi aw yaquul u yihahdo axaduma midkood laakri kale iyo beyc shard inaad sardisato mid un daro inuu yidhaahda moyane amaba anwaacdii todobad ahayd oo muxuu ahaa khiyaa khiyaarka ahayd inaad mid ka mid ah meesha uu soo geliya mooyane xadiidka afar afar boqol iyo laba iyo toddobaatanaad waa xadiid saxiixa qala aimam ن bna qtay bn saciid qala xadana leyt bn sacd can naafic can bni cumar radi allahu tacala canhuma can rasul rasulka wuxuu ku wary sal sl qal rasulken wuxuu yidhi idaa tabaayaca haddii ay wax kala gataan alrajulaan labada nin labada dumarkan waa lamide eh, oo fa kulu waaxidin mid arko minhuma ayaga ka ah bilkhiyaar ikhtiyaar ayaad leeyahay iyo doorasho xataa yaftariqa ila ay kala tagaan wa qaala maratan marna wuxuu yidhi ukhra ee kale maa lam yatafaraqa intaynay kala tegin oo wakaana ay jamiican kuwa isla jiro aw amaba yukhayira uu doorri maadgeliya axaduma midkood alakharkan kale fain khayira hadduu doorri maadgeliya axaduma midkood alakharkan kale oo fatabaayaca ay kala gataan calaa dalika arrinkaas ay ku kala gataan faqad wajaba wuu dhacay wuuna dhammaaday albeycu beyci weeyaan wain tafaraqa haddii ay kala tagaan bacda tabaayaca markay kala gateen kadib oo walam yatruk uusan tegin walam yatruk uusan ka tegin waaxidun mid oo minhuma ay ka mid albeyca beyc uusan ka tegin faqad wajaba albeycu beycu waajibay uu dhacay weeyaan xadiidka afar kun afar boqol iyo saddexiyo toddobaatanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam nas ala mt abarna camr cali falas wa xaafid qala xadathana cabdulwahaab ibnu cabdilmajiid athaqafi wa hiqatun qabla mowti bialaat siniin haahay qala wuxu samictu waxaan ka maqlay yaya ibna saciid ayaan ka maqlay qori isagoo le samictu naafican naafic mawla cabdillahi bin cumar ayaan ka maqlay yuxadis oo ka warramay can ibni cumar radia allahu tacala anhu can rasuli rasulka ale isagoo ka warrana sal slam rasuulka inuu yidhi ina almutabaayicayn labada wax kala iibsanaysa bilkhiyaar ikhtiyaar ay leeyihiin iyo doorasha fii beycimaa beycooda maa lam yaftariqa intayna kala tegin ilaa an yakuuna inuu ahaado albeycu beyca khiyaaran beycu khiyaar inuu ahaada mooyane qaala naafic wuxuu yidhi fa kaana cabdullaahi cabdullahi bin cumar wuxuu ahaa ida ishtara hadduu iibsado shayan shay yucjibhu cajab geliya faaraqa saaxibu saxibu iskaga tegi jiray waxad ka gato xadiidkaas u haystaa moogta haddii lasii joogo marka laga noqsado uu ka baqiyo kadibna uu isaga tegi jiray hadduuba k lacagta siiyey ood muxuu ahaa wixii u jeclaana uu gacanta ku dega uu faaraqu jiray ninka saaxiibkii ahaa weeyaan si beeci aad u waajibo noqosho meesha ay ugu baxdo ilan wixii intaad iibsato kadibna lagaa noqnoqsado waa iska mishkilad fursado kale xataa ku dhaafi kara moogta sidaas ayuu yeeli jiray radia allahu taala arda xadiidka afar kun afar boqol iyo afar iyo todobaatanaad waa xadiis saxiixa qala aimam nas a abarna cali ibn xujr wa iqat xaafid qala xadana hushayn bashir wasiti an yaxya bn saciid alanصari qala wuxu yhi yaya bn saciid xadaana naafic mawla cabdilahi bn cumar bn cumar radi allahu ta anuma qala abdillahi bn cumar qaala rasu rasulka wuxu yhi sal slm almutabaayican labada wax kala iibsanaysa laa beyca baynahuma beyc uma dhexeeyo xataa yatafaraqa ilaa ay kala tagaan ilaa beyca alkhiyaar beeca beeculkhiyaarka loo yaqaano ma oyane intaas waxaan ugu soo baxnay ninka la yihahda naafic oo mowla cabdillahi bn cumar radia allahu tacaala canhu wa can abihi kadalika waraxima naafic wa jamiica ruwaad ruwaaddi ka warisay xadiidkan oo beyca khiyaarka ka hadlayey alfaadda iyo ereyada si ay isugu khilaafeen axaadiistana isku macno dhammaantood ay wada yihiin sidoo kalena kulli ay wada saxiix yihiin ayaan muxuu intaa ugu soo baxnay waxaan geli doonaa haddana cabdulahi eh, bn dinaar raximah llah isna lafdiga uu ku soo wariyey xadiidka khiyaarka iyo rawaadsa isuu khilaafeen ayaan geli doonaa baabu dikri ikhtilaafi khilaaf sheegid la sheegayu baabkan u baab yahay cala cabdilahi bni dinaar fii lafdi اxadiidi xadiidkan laftirkiisa oo khiyaarka xadiisulkhiyaarka laftigiisa sa iskugu khilaafay ayuu baabkan eh, u baab yahay weeyaan in la sheego baabu dikri ikhtilaafi khilaaf sheegid la sheego cala cabdilahi bni dinaar cabdilahi bni dinaar isku khilaafay lafdi hada xadiid xadiidkan lafdigiisa cadayn la cadayu baabkan u baabay xadidka afku afar boqol iyo shan iyo toddobaatanaad waa xadiid saxiixa qaala alimam nasai alay ramt akhbarna cali ibn xujr wa xaafid can ismaaciil ibni culaya wa xaafid can abdillahi bni dinar wa hiqatun faqiih ibni cumar radi allahu ta anuma wa rubaci asna xadiidkan qala wuxu abdillahi bni cumar booskii marka ninka la yihah naafic waxaa ku jira cabdillahi bni dinar ayaa ku jira qaala wuxuu yihi ninka la yihah abdillahi bni cumar qaala rasul rasulka wuxu yih sal slm kula baycayni laba qofoo wax kala iibsato la bayca bec ma jiro baynahuma dhexdooda xataa yatafaraqa ila kala tagaan ilaa bayc alkhiyaar beyca beyculkhiyaarka loo yaqaano oo qofka la doorimaadgeliyo waana soo sheegnay anwacda uu beyculkhiyaarka noqona todoba nooc ayaan sheegnay khiyaarkaas isaga ah tanna laakiin laba qaybood ayaa asaas u ah waa beycu shardiga iyo beyculinjaaz oo hbash ayada mxuu ah in lagu kala baxa oo marba haddii muxuu ahaa khiyaar aanan laisu qabanin ma iga iibsid waa ka iibsad maca salaam waan kala baxnay iskuma soo noqonayna ay halkaas ku go-aansadaan xadiidka afar boqol iyo lix iyo todobaatanaad waa xadiis saxiixa qaala imam nasacali akhbarna maxamed ibn cabdilahi ibn cabdilxakam waa iqa can shucayba ibn leyth asacdi waa iqatu nabiyun faqiih can leyth ibn sacd almisri waa imaamkii ree masr can ibn اhaadi waa yaziid ibn اhaadi waa iqatu muktir can cubaydilah ama can cabdilahi bni dinaar can cabdilahi bni cumar radia allahu tacala anuma anahu cabdilahi bn cumar samica rasu rasuulka ayuu ka maqlay sal sl ql isagoo leh kula baycayni laba qof oo wax kala iibsato falaa beyca beyc dhammaaday oo go-oy ma jira ama lagu kala taga baynahuma xataa yatafaraqa ilaa labadoo ay kala tagaan ilaa beyca alkhiyaari beyca ikhtiyaarka oo qofka doorimaadka la siiye ma ooyane xadidka afar afar boqol iyo todoba iyo todobaatanaad waa xadid saxiixa qaala imaam nas aleh ramat lah qala ahbarana xadidka afar afar boqol iyo todoba iyo todobaatanaad waa xadiid saxiixa qala imam nas aleh ramat ahbarana cabdulxamiid ibnu muxamed alxaraani wathiqa qala xadaثna mhlad ibn yaziid اlqurashi waa saduq lahu awham qala xadaثna sufyaan athawri can camr ibn dinaar bn cumar radi allahu taala ma qal cbdillahi bn cumar qaala rasul rasulka wuxu yhi sal slm kullu baycayni laba qofa wax kala iibsatoo dhan laa beyca beyco baynahuma dhexdooda ma ahaanin xataa yatafaraqa ila ay kala tagaan ilaa beyca alkhiyaari beyca ikhtiyaarka oo doorimaadka iyo doorashada ku dhisan mooyane xadiidka afkun afar boqol iyo siddeed iyo toddobaatanaad waa xadiis saxiixa qaala alimam nasai alay amat akhbarana arabiic ibnu sulaymaan ibnu daawuud aljizi wathiqa qaala xadaana isxaaq ibnu bakr ibn mdr almisri wa saduq faqih qala xadaثana abi abihi wa hiqaة tabt can yaziid ibn cabdilah ibn haadi weyaani wa hiqa can cabdillahi bni dinar can ibn cumar cabdillahi bn cumar bn khطaab radi allahu taala anhuma anahu cabdillahi bn cumar samica wuxuu ka maqlay rasul buu ka maqlay sal slm qul isagoo rasuulkeena kulu bayicayni laba qof oo kasta oo wax kala iibsata laa beyca beyc ma jira baynahumaa dhexdood ahaaday oo dhammaaday oo lagu noqosho lahayn xataa yatafaraqa ila ay ka kala tagaan oy meeshii ay ku wax kala gateen ay isaga tagaan ilaa beyca alkhiyaari beyca loo yaqaana beyculkhiyaarka oon soo sheegnay dhowr jeer ma oyan xadiidka afku afar boqol iyo sagaal iyo toddobaatanaad waa xadiis saxiixa qaala alimamu nasr alih ramat lah akhbarna camr ibn yaziid aljarmi waa saduuq can bahz ibn asad alcami wa iqatu tabt qala xaddatana shucba qala xaddatana cabdullahi bn dinaar an cumar qala wuxu uri bn cumar radi allahu ta anuma qala rasul rasulka wuxu yiri sal slm kullu bayicayni laba qof kasta oo wax kala iibsata falaa bayca bayc ma jira dhammaaday oo lagu kala baxay baynahuma ilaa an yatafaraqa inay kala tagaan mooyeen hadday wada fadhiyaan beyci isaga dhammaasho ma lahan waa laga noqon karaa qofkii fadhiyey waa ka noqon karaa ilaa beyc alkhiyaar ikhtiyaarka loo yaqaan oo saddex maalmood isu qabtay amaba la yidhi halkaan aan ku dhammayna toban saac haddii aan wada fadhino marba haddii aan kala wareegsanay khalaas inuusan khiyaar jirin lagu ballamay hadalkan waa hadalka imam shaafici aleh raxmatullah waaya xadiidka afar kun afar boqol iyo sideetanaad waa xadii صaxiixa qaala imam alي amat lah abarna qutay bn saciid wa iqatu tabt qala xadana sufyaan ibn cuyeyna can cabdilah bn dinaar an ibn cumar isna waa rubaaci can nabi nabg n sl sl qal nabigan wuxuu yihi albayicaani labada wax kala iibsanaysa bilkhiyaari ikhtiyaar ayay leeyihiin maa lam yatafaraqa intayna kala tegin aw yakuun u ahaada beycuhumaa beecooda can khiyaarin khityaar u ahaaday beycukhiyaar iyo doorimaadka beec loo yaqaano uu ahaaday ama shardi ha noqdo amaba kan injaaska oo markaas la dhammayna ha oo marba haddii gacanta laga rido noqosho aanan lahayn oy saa ku ballamaayaan xadiidka afar kun afar boqol iyo ko sideetanaad waa xadis daciifa qala imam nasaci ramt abarna camr cali fnas wa xaafid qala xadana mucaad bnu hishaam addastawaai wa saduqu rubama wahim qala xadaanii abi abihi wa tabtun rumiya bilqadr can qataada can xasan can samura ana nabiy lahi nabig sal slm qala nabigan wuxuu yidhi albayicaan labada wax kala iibsanaysa bilkhiyar ikhtiyar ay leeyihiin xataa yatafaraqa ilaa ay ka kala tagaan aw amaba yaakhuda u qaato kulu waaxid minma minhuma kamid labadooda ka mid ah, ah, min albeyci beyca maahawiya wuxuu uu jeclaaday wayatakhayaraani alaaثa maraatin saddex jeer ay ikhtiyaar issiinayaan xadiidka laakiin waa daciif weeyaan xadiidka afar kun afar boqol iyo laba iyo siddeetanaad una dambey cashirka insha allahu tabaaraka watacaala waa xadiid daciifa qala alimam n caleyh raxmat ullah akhbaranii moxamed ibn ismaaciil ibn ibraahim ibn culaya ayaa aabba oo dhalay weeyaan waa iqa qala yaziid ibn haarun alwasiti waa mutqin cabid qaala anbana hamaam ibn yaxya almisri waa rubama wahim can qataada ibn dacaama can alxasan albasri can samura ibn jundub qala wuxu yihi samura qaala rasu rasulka wuxuu yihi sal l slem albayicaan labada wax kala iibsanaysa bilkhiyaari khiyaar ay leeyihiin maa lam yatafaraqa intayna kala tegin awa yaud u qaato wa yaakhud u qaato axaduba midkood maa radya wuxuu ugu raali noqday min saaxibii saaxiibkiisa aw hawiya uu jeclaaday weeyaan marka xadiidkan waa xadiidka u dambeeya cashirka insha allahu tabaaraka wa tacaala isaga iyo xadiidka horeeyaba oo ko sideetanaad afar kun afar boqol iyo ko sideetanaad iyo afar kun afar boqol iyo laba iyo sideetanaad ba xadiis daciif weeyaan intaas ayaan kusoo koobaynaa hada wallahu aclam wsala allahu waslama cala cabdi rasuuli mustafaah